alxamdu lilah rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah allah walmaqsuudu ana misla haaulaa'i ictaqaduu ra'yan suma xamaluu alfaada alqur'aani calayh waxaa markaa la rabaa ee bimacnaa loo qasdaya wuxuu u jeedaa isagu hadda u jeedaa anna misla haaulaa'i kuwaasoo kale ictaqaduu ra'yan waxay ictiqaadiyeen oo rumeeyeen ra'yi ay waxay u ictiqaadiyeen inuu sax yahay uma xamaluu dabeedna waxay ku xambaareen alfaad alqur'aani erayada qur'aankana calayhi ra'yigaas ay ictiqaadiyeenee saxda u qabaan bay qur'aankiina ku fasireen oo ku xambaareen walaysa lahum salafun min alsaxaabati waataabiciina lahum biixsaan uma sugnaanin iyaga salafun cid uga horraysay oo min asaxaabati saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam ka mid a waattaabiciina lahum iyo cidda saxaabada raacday ka mid a biixsaanin si wanaagsan u raacday oo ay ku samafalayso ku raacday cid ka midii oo salafi markaa uma sugnaan walaa min a'immati almuslimiin imaamyaalka muslimiinta cid ka mid oo salaf ugu ah oo ugu horraysayna ma jirto laa fii ra'yihim walaa fii tafsiirihim xagga ra'yigooda bimacnaa ictiqaadkooda ay qabaan ay saxda u qabaan ee khaldan axad a'immada muslimiinta ka mid oo ugu horreeyey ma jiro walaa fii tafsiirihim tafsiirkooda qur'aanka ay ku fasirayaanna wax uga horreeyey ma jiro yagaa bilowday yacni waa bidcatun calaa bidca aa ah, bidca bidca kor saaran ra'yigoodii baa bidca ah qur'aankii inay ku fasiraanna waa bidco markaa laba khalad bay markaa ku jiraan oo deliilka iyo madluulka mid waliba yacni waa ku qaldameen wama min tafsiiri min tafaasiirihim albaatilati ilaa wa butlaanuhu yadharu min wujuuhin kaiira wama min tafsiirin tafsiir ma jiro min tafaasiirihim ka mida tafaasiirtooda albaatilati baatilka ah ilaa wa butlaanuhu hadduu jirana baatilnimadiisu yadharu waa muuqanayaa min wujuuhin kasiira wejiyo badan buu ka muuqanayaa wejiyo badan ayaa baatilnimada tafsiirkoodu ka muuqanaya wa daalika min jihatayn wuxuuna kaasi ahaaday oo ka xasilayaa laba jihoo kala duwan taaratan min alcilmi bifasaadi qowlihim mar waxa uu ka xasilayaa in waxa weeye ogaalka la ogaanayo qowlkoodu inuu baatil yahay oo faasid yahay ogaalka la ogaanayaa lagu garanayaa tafsiirkooda inuu khaldan yahay wa taaratan min alcilmi bifasaadi maa fassaruu bihi alqur'aana marna wuxuu ka xasilayaa min alcilmi ogaalka la ogaaday bifasaadi maa fassaruu bihi bifasaadi maa kii fasaadkiisa iyo baatilnimadiisa fasaruu bihi alqur'aana qur'aanka ay ku fasireen imaa daliilan calaa qowlihim ay ugu fasireen ama deliil ay deliishanayaan calaa qowlihim qowlkooda u deliishanayaan ay qur'aanka ugu fasireen aw jawaaban ama ay ugu fasireen jawaabay ka jawaabayaan cala almucaaridi lahum yacnii ka iyaga caariday qowlka ka hor imanaya sida iyagu qabaan jawaabay ka jawaabayaan ay ugu fasireen wa min haa ulaa'i man yakuunu xasana alcibaarati fasiixan yadusu albidaca fii kalaamih sheekhu wuxuu tilmaamayaa raximahullah in nimankaas ahlulbidaca oo inoo soo mihaaliyey inoo soo tusaaleeyey khaasatan muctasilada oo kutubtoodii tafaasiirtay qoreenna qaar ka mida uu inoo sheegay iyo raggii qoray marka hore waxay ictiqaadiyeen ictiqaad faasid ictiqaadiyeen oo ay u qabaan inuu sax yahay markii dambena qur'aankii bay ku fasireen sida ictiqaadkooda iyo nixladooda iyo madhabtooda waafaqaysa taasna waxa weeye ahlulbidacu aad bay ugu badan yihiin inay marka hore mas'alo ay iska kirkirtaan arrin bay iska goosanayaan oo ay u qaadanayaan inuu sax yahay dabaadna waxay odhanayaan adillaha loo goobo adillaha loo raadiyo maxaana saxan ictiqaadka masalada la ictiqaadinayo iyo istidlaalka inuu istidlaalka horreeyo ruuxu waa inuu nusuusta daba socdaa oo adilada iyo nusuustu macnahay tusiyeen ee saxda ah waa inuu ictiqaadiyaa ou sidaa u qaataa waxaa marka ay culammada qaar ka cabiri jireen marka hore deliisho dabeedna markaa dabada ictiqaadi walaa tactaqid fatastadilla fatadil ha ictiqaadinin marka hore ictiqaadku yaanu kuga horrayn masale aanad daliil u haynin intaad marka hore iska ictiqaadiso masaladii dabeedna aad daliishato aad daliil u raadiso maxaa taa ka dhacaysaa inaad lunto ayaa ka dhalanaysa in badanoo ahlubidaca ka mida waxay sameeyaan yacni bidac bay ictiqaadiyaan aaraa bay qaataan markaasay waxay doonaan inay adilla u raadiyaan waxaana ka mid a aayaadkii axaadiistii mutashaabih iyo muxkam mid waliba waa ku jiraa muxkamaadkaana badan marka nusuus nooc tashaabuhi ku sugan yahay bay raadsanayaan markaasay dabeedna markaa ku fasirayaan sida yaga ay u qabaan ayay ku fasirayaan marka sidaa khaldan bay markaysagaa sameeyeen sheekh ibnu cusaymiin qaacidada caynkaasi waa ku celceliyaa istadilla suma actaqid walaa tactaqid fatastadilla fatadil marka sheikhu wuxuu yidhi anna misla haaulaa'i ictaqaduu ra'yan suma xamaluu alfaada alqur'aani calayhi markaa sidaasay sameeyeen wax salafa oo uga horreeyeyna ma jiro ra'yigooda cidi ugama horrayn iyo ictiqaadkoodaas tafsiirkay aayadaha ku fasirayaanna cidi ugama horrayn tafsiirkooda sabiilulmu'miniinki waa khilaafeen ra'yigoodana sabiilulmu'miniinki waa khilaafeen ee taasina waxay noqonaysaa dalaal waman yushaaqiqa alrasuula min bacdi ma tabayana lahu alhudaa wayatabic gayra sabiili almu'miniina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam marka waxaa laynoogu tilmaamay ciddii waddada mu'miniinta wadda aan ahayn qaadda inay waxa weeye waciid u sugan yahay wayatabic hayra sabiili almu'miniina nuwallihi maa tawalla wa nuslihi jahannam marka diintu ikhtiraac ma aha iyo ibtidaac wax layska bilowdo diintu waa itibaac ee ma aha ikhtiraac iyo ibtidaac saas aawoodee bidacu waa madmuum iyaakum wa muxdathaati alumuuri ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kulla dalaatin fi nnaar waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wama min tafsiiri min tafaasiirihim albaatilati ila wa butlaanuhu yadharu min wujuuhin kasiira tafsiir ka mida tafaasiirtooda baatilkii ma jiro hadduu jirana baatilnimadiisa waxaa laga garanayaa wejiyo badan baa laga garanaya inuu baatil yahay inuu baatil yahay wejiyo badan baa laga garanaya mar waxaa laga garanayaa qowlkoodu inuu baatil yahay garashada la garanaayo oo baa wuxuu yahay qowl nusuusta ka hor imanaya aayaadkii axaadiista sabiilu mu'miniinkana khilaafsan marka haddii la garanaayo qowlkoodu inuu baatil yahay waxaa la garanayaa tafsiirkay ku fasireenna inuu baatil yahay oo qur'aankii kuma tusinahayo macno baatila waa xaq xaq baana ku tusinaya ila xaqu xaqun buu ku tusiyaa baatil kuma tusinahayo masalan marka uu yidhaahdo bacdu almubtadica masalan ay yidhaahdaan ahlulkabaa'irku naartay abad alaabaad ku waarayaan oo fasaqada muslimiintu markay naarta gasho kama soo baxayso faasik kasta na naarta waa gelaya waana ku waarayaa qowlkaa baatilnimadiisa adillo badan baa lagu garanaya waayo ilaahay wuxuu ihi wayakfir maa duuna dalika liman yashaa waxau inoo sheegay inuu wixii gaalnimo ka sokeeya ciddii ku dhimataa ee aan ka toobadkeenin inuu mashii'ada iyo doonista ilaahay hoos yaallo hadduu doonana ilahay inuu cafinayo hadduu doonana inuu ku cadaabayo iyaguna waxay leeyihin ilaaba ilaa infaadu alwaciid waciidku waa ku fulayaan maadaama aynu garanayno dadka ahlulkabaa'irka ahi inuu cadaabku ku fulaa mid kastoo ka mida ah inuu cadaabku ku fuloo la cadaabaa inaanay xatmi ahayn oo ilaahay inoo sheegay inay mashii'ada iyo doonista ilaahay hoos yaalliin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ila kuu doonuu u dhaafaa kii ilaahay u dhaafo dee ma cadaabaayo cadaabkii waa laga daynaya saasaa aayadda laga qaadanaya axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa caddaysay oo cidda fisqiga la timaadda ee ku dhimata sida salaadoo kale markaa cidda wax ka mida ka tagta ama salaaddii ka tagta waxaa xaadiisu sheegaysaa oo ruuxaan salaadda ilaalin lam yakun lahu cinda allaahi cahdun in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canhu xadiiska cubaadat bnu saamit nawowi wuxuu odhanayaa yacnii dariiqyo kala duwan iyo asaaniid buu ku ansaxay saasuu odhanaya calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa waa xadiis saxiixa weeye istilaax gaaruu ka leeyahay nawowi markuu yidhaahdo yani biasaaniid buu ku asaxay markuu yidhahdo calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa wey waxaynu kala ogsoonnahay dadka ahlulkabaa'irka inay naarta ku waaraan abad alaabaad inay sax ahayn ahlulkabaa'irka ahlutawxiidka ah haddayba naarta galaan in laga soo saaraayo taana adillo badan baa sheegtay marka qowlkoodaasi inuu baatil yahay garashada aynu garanayno adiladii shafaacadu waa jirtaa waatuu nabigu yihi sala allahu alay slm yukhraju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi midqaalu darati min iimaan axaadiis badan baa soo aroortay marka qowlkoodu inuu baatil yahay garashadaynu garanayno waxaynu ka garanaynaa hadday qur'aanka meelo ka mida is yidhaahdaan ama aayado ka mida ku fasira macnaha baatilnimada qowlkooda aynu garanayno aynu ku garanaynaa tafsiirkoodana inuu khalad yahay intaynu ujeedna waa intaas alaa sabiil miaal e, nusuusta khuluudka sheegaysaoo kale khuluudu e ahli ahlilkabaa'ir bay doonayaan inay u deliishadaan inay naarta ku waarayaan abad alaabaad oo dadka ahlu tawxiidka ah ee fasaqada ahi aynay naarta ka soo baxayn waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima wa milu qawlih bala man kasaba sayi'ata wa axaaطat bihi khati'atuhu faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waxayna odhanayaan yani waxa weeye aayaadkaasi waxay deliil noogu yihiin iyo adilo kaloo la midi in ahlu kabaa'irku naarta ku waarayaan marka qowlkooda baatilnimadiisa garashada la gartay ayaa laga garanayaa tafsiirka aayadaha ay saa ugu fasirayaanna inuu khalad yahay wa taaratan min alcilmi bifasaadi maa fasaruu bihi alqur'aan marna tafsiirkaay ku fasirayaan inuu faasid yahay garashada la gartay baa lagu garanayaa baatilnimada qowlkooda aayadaha qaarkood baa waxaa dhici karta inay yidhaahdaan waxaanu ku fasiraynaa waxa weye macnaha iyo noocaas macno baatila intay sheegaan dabeedna aayadda marka la eego waxaa la arkayaa inaan aayadda macnaha looga jeedin tafsiirkay ku fasireenna inay tahay tafsiir khalad ah maala aayadda ugu dambaysa aynu sheegnay aan soo qaadanno balaa man kasaba sayi'atan waxaatat bihi khati'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waxay culamo badan oo ahlu sunnaha ka mida ku fasireen sayi'ada in looga jeedo gaalnimada ahlubidaca qaba ahlulkabaa'irku inay naarta ku waarayaan waxay odhanayaan sayi'adu gaalnimada kuma gaar aha waayo sayi'atan waa nakiro nakiradaasina waxay dhacday fii siyaaqi sharti qaacidada usuuligana waxay tahay idaa waqacat innakiratu fi siyaaqi ashari tufiidu lcumuum nakiradu hadday siyaaqu sharti dhacdo cumuum bay faa'idaysaa balaa man kasaba sayi'atan aya sayi'a soo gelaysaa sagiiratan kaanatan oo kabiiratan markaa gaaryeelista kabiirada ku gaaryeesheen yeesheen yacni sax maaha weliba taa waxaa na ayidaya bay yidhaahdeen bacdu salaf baa laga hayaa inay sayi'ada ku fasireen alkabiiratu lmuujiba marka salafna waa u leenahayba hadda sakhiiradii salaf marka uma lahaa alkabiiratu almuujiba ayaa bacdu salaf ay yidhaahdeen marka aayaddaasi waxay noogu daliil tahay inay naarta ku waarayaan dadka ahlulkabaa'irka waxaa lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo ama culammada qaarkood ay kaga jawaabeen khuluudka aayadda la sheegay abad lama raacin fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waa khuluudun duuna khuluud ama waa khuluudu ahli alkabaa'iri laa khuluudu ahli lkufri waatay culamada qaar ka cabiraan muksi tawiil luqada carbeedna waa loo isticmaalaa aljibaal alkhawaalid marka leeyahay khallad allahu mulkak lagama tilmaamayo khuluud abadi ah ee waxaa laga tilmaamayaa waa khuluud naaqisa calaa hada haddii la yidhaahdo oo lagu socdo qowlkoodii daliil uma noqon jawaab labaad waxaa lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo culamada qaar kaga jawaabeen in la yidhaahdo kabiirada marka uu ruuxani sameeye ku dhintay waa sabab keensan lahaa inuu ku waaro haddii maanic u diidaya inuu ku waaro aanu jirin maanicina wuxuu noqonayaa aslu liimaan ama aslu tawxiid inuu haysto wa sababun yaqtadii alkhuluuda lowla almaanic calaa hada laa ishkaal waayo waxaa jira asbaab iyo mawaanic asbaab iyo mawaanic iminka azawjiya labada ruuxa isqabaa sharcan waa isdhaxlaan oo zawjnimada ayaa waxay keensanaysaa in la isdhaxlo laakiin wakhtiyada qaarkood waxaa baaqanaysa dhaxalkaasi waa baaqanaya wuxuu ku baaqanayaa maanic mislu ikhtilaafi iddiin gabadhii baa kitaabiyada ninkii baa muslim ah walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad ma ku rumoobaysaa waa laga reebay allah yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima muslimkiiyo gaalka isma dhexlayo maxaa diiday inay isdhaxlaan maanic hadda markaa diiday calaa haada haddii ruuxu asalka iimaanka u haysto ama asalkii tawxiidka uu haysto naarta kuma waarayo abad alaabaad oo haddayba dhacdo inuu galo waa laga soo saaraya waa ka baxaya taasina waa jawaab jawaab kale culammada qaar waxay odhan jireen aayad kasta oo mubtadic deliishaday intaanan adilada kale aanan deliilba uga raadin aayadda lafteedaan uga soo saarayaa inaan aayaddu u deliil u ahayn oo inay xujo u ahayne isaga xujo ku tahay ahlucilmiga qaarkood baa see odhan jiray aayad kasta oo mubtadic deliishado intaanan daliil kaleba u raadin aayadda lafteedaan uga soo saarayaa inaynay daliil u ahayn oo xujo u ahayn isaga xujo ku tahay aayaddan lafteeda waxaa looga soo saari karaa inay aayaddu xujo ku tahay inay xujo u ahayn oo markuu ilaahay yidhi balaa man kasaba sayi'atan waxaa la raaciyey qaydka ah wa axaadat bihi khatii'atuhu khatii'adiisu inay koobaabtay qaydkaasaa la raaciyey qaydkaasi wuxuu tilmaamayaa ruuxa naarta ku waarayee sayi'ada la yimi inuu yahay ka sayi'adiisu koobaabto manfadba aanu u hadhin ruuxuna haddii asalkii iimaanku u sugnaado ma axaadat bihi khati'atuh khatii'adiisu ma koobaabin waayo qalbigaa u badbaaday oo ictiqaadkii saxda ahaa buu qalbiga ka rumaysan yahay oo uma qabo shaygan inuu xalaal yahay uma qabo ee wuxuu u qabaa inuu xaaraan ku dhacay oo mudnib yahay ayuu u qabaa mar haddaanu mustaxilli ahayn yacnii qalbigu waa u badbaaday oo sayi'adii qalbiga wuxuuga qabaa inay sayi'a tahay laakiin hadday koobaabi lahayd maxay noqon lahayd waa inuu sayi'adii markaysaga xalaal ka ictiqaadiyo markaa waxba uma hadhin dee gaal buu markaana noqday inuu naarta ku waadho mar hadduu sayi'adii iyo dembigii xalaashaday dee ishkaal kuma sugno la yskuma khilaafsanaa wejigaa ugu dambeeya waa waadix baan u malaynayaa waana markaa waxa weeye weji qawiya weeye waa qawiyun jiddan waata ahlucilmiga qaarkood yidhahdaan sida sheekh taqiyaddiin ibnu taymiya raximahullah ruuxu hadduu xumaanta la yimaado lam yatruk ilwaajiba kullahu waajibka dhammaantii kama wada tegin ama hadduu waxa weeye xukunkii sharciga isku xukumi waayo oo uu camal ahaan uga tago oo uu laakiin ictiqaadsan yahay waajibnimadiisii ama dembigii uu la yimaado oo uu laakiin ictiqaadsan yahay dembinimadiisii lam yatruk ilwaajiba kullahu bal ataa bacdahu badhna waa la yimi badhna waa ka tegey waajibka bacdiguu la yimi waa maxay ictiqaadkii waa la yimi camalkiina waa ka tegey marka ruuxan manfad baa u hadhay ma axaatat bihi khati'atu ima daliilan calaa qawlihim aw jawaaban cala almucaaridi lahum qowlkooda ay ku fasireen aayadda inay baatil tahay waxa ay ku fasireen inuu baatil yahay waa garashada la garto ayaa tafsiirkooda inuu baatil yahay lagu garanaya ay ugu fasireen imaa daliilan calaa qawlihim istidlaal qowlkooda ay u deliishanayaan ugu fasireen oo mubtadicii wakhtiyada qaarkood bidcadiisii wuxuu doonaa wuxuu ku kabo ou addillo uu is yidhaahdo yacni ku taageer oo waxaad tidhaahdaa mas'aladaaan sheegaayo aayaad baa u daliila axaadiis baa u daliila kayta wa kayta saaya saasaa u daliila marka istidlaal uu daliishanaayo ayuu ugu fasiraya marna qowlkiisii baatilka ahaa ayaa adilo loo deliishaday inuu baatil yahay oo lagu soo arooriyey markaasaa ay qowlkaagu sax ma aha waxa caddaynaya inaana sax ahayn aayadda caynkaasa waxa caddaynaya xadiiska caynkaasa markaasuu odhanayaa xadiiskii waxaan kaga jawaabay sidaa iyo sidaa ayaan ku xambaaray yuxmalu calaa kada ama naxmiluhu calaa kada aayadda waxaannu ku xambaaraynaa sidaas waxaannu ku tawjiihinaynaa sidaas marka taas wuxuu ugu fasirayaa leexin uu ra'yigiisii ka leexinayo oo uu markaysagaa ka daafacayo marka labada mid walba waa dhacdaa imaa daliilan ay istidlaalan calaa qowlihim aw jawaaban cala almucaaridi eh, lahum can ilmucaaridi iyo cala almucaaridi eh, nusakha qaarba mid bay qorayaan labadubana waa saxan yihiin waxaana badan jawaabta in eh, haddii looga jeedo bimacna raddi in calaa lagu gudbiyaa ka badan in can lagu gudbiyo haddii jawaabtu jawaabun can su'aal ay tahay oo su'aal laga jawaabayo ay tahay can in lagu gudbiyo ayaa u haaliba oo can baa loo isticmaalaa in lagu gudbiyo ajib can kada baa la yidhahdaa can baa lagu gudbiyaa taasi waa jawaab can su'aal laakiin jawaabo bimacna raddiya baa jirta jawaabta bimacna raddiga ah waxaa u haaliba in calaa lagu gudbiyaa u haaliba waxyaalo badan baana ku soo arooray axaadiis marfuuci ka mid iheen iyo waxa weeye markaa shawaahid kaleba waa soo arooray si qaliilana waxa dhacdaa in can iyo ba' lagu gudbiyona waa dhacdaa wa min haaulaa'i man yakuunu xasana alcibaarati fasixan yadusu albidaca fii kalaamih kuwaas ahlubidaca waxaa ka mida man yakuunu mid isagu yacni ah xasana alcibaarati erayadiisu marka ay fiican yihiin ay xoogaa xeel dheer yihiin oo fasaaxada iyo balaaqada iyo yacni marka cajiib ku ah oo fasiixan yacni fasaaxo leh oo hadalka marka caddayn badan fasaaxadu waa bayaanka markaysaga hadalka la caddaynaayo oo yadusu lbidaca fii kalaamih bidcooyinka dhex gelinaya yacni ku aasaya hadalkiisa ku dhex aasaya yani bidcadii ma muujinayo sibuu u maldahayaa bidcadii marka cibaaraad buu isticmaalayaa ay u muuqato muuqaalka inay fiican tahay hoostana bidcadii ay kaga jirto desigu waa sidaas haatay yidhahdaan yadusu summa fi alcasal ruuxa noocaasoo kale ah waxaa la yidhaahdaa sunta ayuu dhex gelinayaa malabka muuqaalka markaad eegto waa malab laakiin hoosta sun baa kaga jirta sun ayaa kaga jirta yadusu lbidca fii kalaamih oo dhex gelinaya oo ku dhex maldahaya bidcooyinka fii kalaamihi hadalkiisa ku dhex maldahaya wa akharu nnaasi laa yaclamuuna dadka badankooduna aynay garanayn waxa uu sheegay inay bidaca ku jirto aynay garanayn oo dhaadayn ka saaxibilkashaafi wa naxwi kuwaasi waxay ahaadeen waa sida saaxibuulkashaaf zamakhshari iyo wa naxwihii kuwo kaloo la mida xataa innahu yaruuju calaa khalqin kaiirin yacnii dad fara badani ma dareemayaan bidaca uu hadalkiisa dhex gelinaayo xataa innahu yaruuju ilaa uu dalab ku yeelanayo oo uu ku faafayo calaa khalqin kahiirin khalqi fara badan oo dadka ka mid ah hadalkiisa rawaaj uu ku yeelanayo aynay dhaadayn rawaajku waa dalabka waxaa loo isticmaalaa xagga badeecadda loo isticmaalaa rawaaj alrawaaj alrawaaji annafaaq labada mid walba waxaa la yidhaahdaa waxa weeye dalabka badeecaddu ay dalab yeelatay ee marka aad u socoto ayaa la yidhahdaa waxaana kulli diya kasaadkaa kulli diya wa tijaaratun takhshawna kasaadaha kasaadku waa diddu rawaaji miman laa yactaqidu albaaila khalqi fara badan baa hadalkiisaasi uu dalab ku yeelanayaayo bimacnaa iska qaadanaya khalqigaasoo ka mida miman laa yactaqidu midaan ictiqaadinaynin oo aan rumaysnayn albaaila baailka aan rumaysnayn min tafaasiirihim ilbaatila xaaluu baatilkaasi yahay kaa'inan min tafaasiirihim mid tafaasiirtooda ka mid ah tafaasiirtoodaas oo albaatilati kuwa baatilka ah maa shaa allah inta uu ilaahay doono inay waxa weeye inay ku faafto ayay markaa ku faafaysaa yacnii khalqi badan bay rawaaj ku yeelanaysaa oo maa shaa allah qadarka uu ilaahay doono ahaaday waqad ra'aytu min alculamaa'i almufasiriina waghayrihim waxaan arkay buu yidhi oo feerse hadda min alculamaa'i yaday culammada ka mid yihiin ama xagga culammada waxaan arkay almufasiriina culammada markaa kutubta qur'aanka fasirta iyo wakayrihim cid kale oo aan mufasiriinta ahayn oo culammada ka midaba man yadkuru fii kitaabih mid ku sheegaaya kitaabkiisa gudihiisa iyo wa kalaamihi hadalkiisa gudihiisa min tafsiirihim tafaasiirta ahlubidaca maa yuwaafiqu usuulahum wax waafaqaaya asalladooda allatii asalladaasoo yaclamu uu garanaayo sheekhaasi aw yactaqidu ama uu rumaysan yahay fasaadaha inay faasido tahay oo baatilo tahay walaa yahtadii lidaalika wuxuu sidaa u sheegayaa walxaal laa yahtadii lidaalika aanu taa ku hanuunsanayn in cibaaraadkani bidacii uu diiddanaa inay koobsatay isna waa iska soo naqliyey isagoo isleh waxba kuma jiraan ya wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa in ahlubidaca qaarkood cibaaraadkoodu fiican yihiin oo ay cibaaraadka aad u qurxiyaan oo u dhaldhalaaliyaan oo fasaaxada iyo balaagada iyo ay xoogaa ku ladan yihiin dabeedna markaa sixirulbayaankii inay u adeegsadaan bayaankaa iyo fasaaxadaa la siiyey bidaca inay dadka u maldahaan oo ay u dhuubaan markaa dabeedna bidcooyinkii bay dhaldhalaalinayaan hadalla kaley dhex gelinayaan si aan la dareemayn bay dadkii ugu sheegayaan markaasaa dad badani ku kadsoomayaan taasina waxaa weeye waa labsiga xaqa iyo baatilka laysku dheehaayo ayay ka mid tahy allahna wuxu uhi walaa talbisu alxaqa bilbaatil wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun ha ku dheehina baatil wa taktumu alxaqa ay walaa taktumu alxaqa xaqana ha qarinina ama wa taktumu alxaqa ay maca an taktumu alxaqa iyadoo lala qabo xaqana inaa qarisaan marka labsiga xaqa iyo baatilka la ysku dheehaayo bay soo gudagelis waana zukhrufulqawlkii waa shaqadii shaytaankay wadaan wkadalika jacalna likuli nabiyin caduwa shayaatiina alinsi waljinni yuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura shaytaanku muxuu sameeyaa dadka markuu baatilka ugu yeedhaayo ma yidhaahdo kani waa baatile ooyo baatilkan aadna qaado oo igu soo raac waayo hadduu sidaa odhan lahaa oo si mutixan dadka ugu wada sheegi lahaa baatilka dad badan baa baatilka ku raaceen laakiin dadka qaarkood wuxuu u sameeyaa inuu baatilkii u maldaho oo u dhallalaaliyo saas yada ah ayuu markaa sameeyaa marka ilaahay wuxuu inoo sheegay kuwa awliyaau shaytaanka ah iyo shayaadiintuba inay isu waxyoodaan yuuxii bacduhum ilaa bacdin yacnii qaarkoodba qaarka kale waxay u waxyoodaan hadalka kiisa la dhallaalaaliyay u waxyoodaan yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura zukhruf waa maxay baatilkii ayaa waxaa loo xidhayaa dhar xaqa magacyo xaqana waa lagu magacaabaya muuqaalka haddaad ka eegto waa xaq hoos laakiin haddaad ugu fiirsato waa baatil dad fara badani marka waxaway muuqaalka sarun bay eegayaan waa ahlu dawaahir siduu callaamat ibnulqayim ka cabbiro yaa ahlu macaani dadka badankoodu ma aha waa ahlu dawaahir oo muuqaalladunbay eegayaan marka wuxuu ku metelaa alcallaamatu ibnulqayim xaqa iyo baatilka markuu sheegaayo lacagtuu ku metelaa lacagta dhabta ah iyo lacagta foojariga ah markaasuu wuxuu yidhi lacagtii darbigeedu madiine ahaa ee sikadii nabawiyada darbigeeduna madiine ahaa tii waa yaraatay waxay noqotay weliidh bay noqotay saas aawadeed waxaa caalamkii qabsaday lacag foojariyo la soo tumay oo muuqaalka uga egyadii magaceediina lagu magacaabay meel walba waa ka dhacday dad fara badan iyadii bay waxay u qabaan tii dhab tahayd inay tahay asika nabawiya haddaad la tagta buu idhi war nagala tag foojarigaa lagu odhan waa lagugu tuuraya ila tan kalaa dhulkii haysatee nagala tag baa lagu odhan dadkiina ma kala garanayaan ta foojarigii ta dhabta ah imanka qaalibka dadkeenna hadda jooga ee masjidka hadda fadhiya dollarka kiisa foojarigaa ah iyo kiisa aan foojariga ahayn ma kala naqaannaa jawaabtu waa maya ma kala naqaanno hadduu ruux hadda is yidhaahdo marka haddaba markaa wax iibiyo baacmushtar noqo aanu kala aqoonin ta foojarigiiyo ta kale muxuu samaynayaa marka foojarigii loo keeno hadduu isagu yidhaahdo ana eegayo oo intaan saa u yara eego yacnii ila ragga eegaa waxba ima dheeree yaa intii iyaga lagu dhalay iyo inta aniga laygu dhalay waa isku mide intaan aniguna eego ayaa ka ila muuqato inay sax tahayna waxbaan ku iibinaya ta kalena waa diidayaa hadduu cayn kaa yidhaahdo ruuxaasi ma soconaysa meheraddiisu wax yar baa lagu kicinayaa soo maa mar haddaanu aqoon u lahayn ahlu khibraha waa inuu ictimaadaa saarifiinta waa inuu noqdaa waa inu eega fojri ma tahay waxay yidhaahdaan fojri isagu yaanu garanbe waa inu ka tagaa waxay yidhahdaan waa tii dhabta ahaydna isagu yaanu fahminba waxay dhab ku noqotae waa inu qaataa ilaa uu isagu sayrafi ka noqonayo ahlu khibraha ictimaad war masaa'il badanoo fojariyaa jirta ya oo bari iyo bogoxba ka dhacday marka waxyaalihii ku saabsanaa adduunyada ku saabsana saasaa laysaga hubsanaya haddaba masaa'ishii haddaba foojariga ahayd ee sharciga loo ekaysiiye aan sharciga ahayn dad fara badani ra'yigooda intay ku eegaan iyagoo markaysagaa aan ahlu khibrihii u noqonin ayuumbaa tii isaga sax ula muuqatay caqligiisa markaa kooban iyo aqoontiisa markaysaga aan sii ridnayn waxa weeye wuu qaadanaya culammadu iyagaa khaldan buu daad iska odhanaya bikulli sadaaja isagoo weliba qowlka markaa uu sidaa leeyahay a'immo iyo culammo markaysagaa uu daba joogaa ayna jirin masaladu waa ka duwan tahay masale culammada isku khilaafeenoo yacni waxaa weeye mid walba a'immo raasikhiina ku tageen masalada noocaas oo kalii dee cudur ay leedahay oo ruuxu cidduu ku qanaaco badan yahay ayuu markaysagaa qowlkooda ku camal falayaa ee ku kalsoonida badan yahay haddii culammada raasikhiintii masalada isku khilaafaan laakiin masalo culammada raasikhiinta wax ku tegeyba aan la haynin ayaa waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay isaga qaataan ay yidhaahdaan masaa'isha caynkaasoo kale ah culammada waaweyn lagama qaato ya dabaod waa iskaga camal falaya marka masaa'isha foojariga ah waa in la iska jiraa macnaha aynu ibnuqayim ka soo naqlinay ashaafiyat alkaafiyana nadmi ahaan buu ugu cabbiraa oo isagoo hadalkaa sidaa u sharxaya ayuu nadmiga shaafiya alkaafiya ashaafiyat alkaafiya uu ku sheega marka waxaa ka mid a ah ahlulbidaca qaar cibaaraadkoodu fiican yihiinoo fasaaxo leh oo bidaca hadalkiisa dhex gelinaya marka khalqi fara badan oo aan iyagu markaa baatilkooda ictiqaadsanayn oo marka hore aan sax u qabin oo le ictiqaadkoodu waa xun yahay oo waa khaldan yahay ayaa iyagaan dareemaynin haddana marka cibaaraadkoodii qaadanaya bidacoodiina markaysagaa iska qaadanaya aan dhaadayna bidcaday danaaye inay ku jirto iska daa isagaa talaba iyo wax la mid ee eh wuxuu sheikhu tilmaamayaa culammo mufasiriina oo kutub tafaasiira leh ya iyo qaar aan mufasiriinba ahayn ayaa waxaan arkay buu yidhi qaar ahlubidaca markaysagaa usuushooda hadallo waafaqaya ka soo qaatay oo aan dareemaynin in ahlubidaca usuushoodii hadalladaasi waafaqsan yihiin ma dhaadayo ma dareensana bidacii u diiddanaa haddii laakiin loo jircin lahaa in bidicii uu koobsaday cibaaraadkan waa tuuri lahaa waxaa ka mid ah qaar eray keliya ayaa cibaaro marka lagu sheego wuu aqbalayaa ama cibaaro eray marka lagu sheego waa diidayaa eray kaloo la macnaa marka lagu sheegana wuu aqbalayaa waana macnuhu waa isla isagii lafdii waa ku diidaya lafdina waa ku aqbalaya hadday culamo saasi ka dhacday fama baalu talabati alcilmi bal dalabaatulcilmigaa ka warran wallahu almustacaan uma inahu bisababi tadarufi haulaai wa dalaalihim dakhalat alraafidatu alimaamiya intaa dabadeed kuwaas guluwiga ay ku dhaceen tatarruf waa maxay waa guluwi nusakha qaar tataruq bay qorayaan qaarna tatarruf bay qorayaan tataruq waa gelitaanka tatarrufna waa in daraf la tago oo bimacnaa waxa weye guluwi la sameeyo oo la talax tago macnahaas waxa tatarufkaana munaasabnimo badan bisababi tatarufi haaulaa'i kuwaas huluwigooda ay bidaca ku talax tageen wa dalaalihim iyo baadidoodaas dakhalat araafidatu alimaamiyatu waxay gashay raafidadii imaamiyada ahayd oo innagii ka soo warrannay soo sheegnay suma alfalaasafatu iyo falaasafadiiba suma alqaraamidatu iyo kuwa baatiniyada ahe yacni qaraamidada la yidhaahdo ee xamdaan ibnu qurmud u abtirsada iyo wahayruhum qaar kaleba waxay galeen fii ma huwa ablagu min dalik nusakha qaar waxay qorayaan qasadat alraafidatu alimaamiyatu waa u qasdiyeen ama dakhalat alraafidatu alimaamiyatu macnu waa isu tegayaan wax kaa ka sii xeeldheeraansho badanoo baatilka kaga xeeldheeraansho badan bay kusii dhaceen wa tafaaqama alamru arrinkuna waa sii weynaaday tafaaqama bimacnaa caduma fi lfalaasafati yacni falaasafada markaysagaa gudaheeda iyo walqaraamidati qolada baatiniyada gudaheeda iyo waraafidati qolyaha raafidada ee shiicada ah gudahooda fa inahum fasaruu lqur'aana bianwaacin waayo qur'aanka iyagu waxay ku fasireen noocyaal laa yaqdii minha alcaalimu cajaban aanu dhammaynaynin ruuxa markaysaga cilmiga lihi inuu la yaabaa aynay ka dhammaanayn yacnii aad iyo aad uula yaabayo fa tafsiiru raafidati ka qowlihim tafsiirka raafidadu waa sida qowlkooda ay yidhaahdeen tabbat yadaa abi lahabin watab tabbat yadaa abii lahabin waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen wa huma bakrin wa cumar labada gacmood ee abulahab waxaa loo jeedaa ayay yidhaahdeen abubakar iyo cumar baa loo jeedaa bay yidhahdeen waana baatil walain ashrakta layaxbatanna camaluka aayadda lain ashrakta layaxbatanna camalukana haddaad markaa wadaajiso camalkaagu waa buraya yani waxaa loo jeedaa haddaad ilaahay wuxuu la gaarka yahay aad cid kale la wadaajiso camalkaagu waa buraya waxay ku fasireen raafidadu ay bayna abibakrin wa cumara wa caliyin fi lkhilaafa waa in abubakar iyo cumar iyo cali khilaafada la wadaajiyo marka waxaa loo jeedaa lain ashrakta fi lkhilaafati bayna caliyin wa bayna khayri cali iyo cid kale haddaad khilaafada wadaajiso oo aad tidhaahdo waxaa weeye abuubakarna khaliifuu ahaa cumarna khaliifuu ahaa cusmaanna khaliifuu ahaa calina khaliifuu ahaa waxa weeye la yaxbatanna camaluk waa baatil baatil weeye waxaa looga jeeday yacni allah markaysaga waxa uu la gaarka yahay iyo cibaadadiisa inaad cid kale haddaad cid kale la wadaajiso camalkaagaa burayaa looga jeeday iyo aayadda uu ilaahay yidhi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sacina gowracdaan waxay yidhahan hiya caa'ishatu xasaba zacmihim baqarada waxaa looga jeeda bay yidhahdeen caaishaa looga jeeda reer banu israa'iil bay aayaddu ku saabsan tahay caaisha reer banu israa'iil wakhtigeedii miyay noolay wakhtigii reer banu israa'iil miyay noolay maya marka an taduuxu baqara say u noqonaysa yacni waxa weye waa mid baatila xasaba zacmihim waxay kaloo yidhahdeen raafidadu wa qaatiluu a'immata alkufri aayadda uu ilaahay yidhi qaatiluu a'immata alkufri la dagaalama madaxda gaalnimada talxatu wazubayru waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen talxa iyo zubayr baa loo jeedaa bay dhahdeen macnaa raafidadu waxyaalo badan oo xunxun oo khataray ku dhaceen saxaabada badankooda waa gaalaysiiyeen bal nebigu sala allahu alayh wasalam dadku uga markhaati kacay jannada ayay ku tilmaamayaan inay gaalo yihiin ay millada ka saarayaan aayaadka ay doonayaan inay u deliishadaanna waa aayado yacni marka la garanaayo inaan macnaha ay sheegayaan ayna ku saabsanayn marka ictiqaadkooduna inuu xun yahay oo baatil yahay waa la garanayaa tafsiirkay ku fasirayaanna inuu baatil yahay waa la garanaya labada mid walba ilaahay wuxuu yidhi wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim watacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri faqaatiluu a'immata alkufri marka kuwa diintii caayay oo ballankii ay rasuulka sala allahu alayh wasalam kula ballameen yacni buriyey ayaa aayaddu ku saabsanay markaasay waxay dooneen inay ku fasiraan dalxa iyo zubayr dalxa iyo zubayr labadubana waa waxay ka mid yihiin yacni alcasharatu almubasharuuna biljanna bay ka mid yihiin waa min alcasharati almubashariina biljanna wakada abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyaguna waa min alcasharati almubashariina biljanna abilahab iyo iyaga maxaa isla soo galay ya waxay kaloo yidhaahdeen wa maraja albaxrayni aayadda uu ilaahay yidhi maraja albaxrayni yaltaqiyaan waawga cadfiga wuxuu u cadfayaa aayadaha marka qira'ada kama mid ah labada badood buu markaas sii daayey ama soo diray waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen caliyun wa faatimatu cali iyo faatimo ayaa looga jeedaa bay yidhahdeen maana baatil waayo ilaahay wuxuu yihi maraja albaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barsakhun laa yabqiyaan cali iyo faatimo ma barsakha inay kulmayn baa u dhexeeyey baatil weeye ta kale laba badood oo baxrayn iyo iyo waxa weeye cali iyo faatimo munaasabada ka dhexaysa maxay tahay wax munaasabo ka dhexaysa ma jirto waallu'lu'u waalmarjaanu lu'lu'a iyo marjaankuna waxay yidhaahdeen alxasanu waalxusaynu waa xasan iyo xusein yakhruju minhuma allu'lu'u waalmarjaanu waxay yidhahdeen xasan iyo xuseen baa looga jeeda waa tafaasiir baatila marka waxaa weeye sheekhu wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin hadihi sakhaafatun misla maa qaala ashaykhu raximahu allahu laa yaqdi alcaalimu minha alcajaba ka garanaya inuu la yaabaa layaabkiisu dhammaan maayo waxaanu u dhammaanayn layaabkiisu laa yaqdi alcaalimu minha alcajaba min suu'i alfahmi wa suu'i alqasd in fahamkuna xun yahay qasadkuna xun yahay daraaddeed yacni waxyaalaha dalaalka sababa waxaa ka mid ah yacni suu'u lqasdi niyo xumaantaa ka mid ah ruuxu qasad xun u leeyihi waxaa kaloo ka mid ah hadday labaduba israacaanna waa ka sii daranta labada marka baxraynkana waxaa looga jeedaa waa labada biyayow biyaha marka waxawa dhanaan iyo biyaha macaan wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin yacni kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen caliy bna abi taalib baa looga jeeda marka caliy bna abi taalib waxay leeyihin wax walba waa ogaa oo imaamka lagu koobay weeye saas aawadeed haybka wax walba waa ka warqabay ana baatil haybka allah baa cilmigiisa la gaara wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa hu wuxuu kaloo ilaahay yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi alghayba ila allah nebiga markii lagu yidhi oo gabadhii ay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu ma fii hadi waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yaclamu ma fii hadin ila allah waxaa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxay kaloo yidhaahdeen cama yatasaa'aluuna can innaba'i alcadiim maxay isweydiinayaan can innaba'i alcadiimi waxay isweydiinayaan warkii weynaa bay isweydiinayaan warka weyn waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen caliy bna abi aalib annaba alcadiim waxaa laga tilmaamaya caliyu bna abi aalib waxaana yidhaahdeen cali baanu ka soo warinay oo yidhi an annaba'u alcadiim warkaasina waa kadib waa been abuur a mawduuc ashyaada dhammaantood waxa weye kutubu raafida uu sheekhu ka soo naqliyey oo kutubta raafidada oo yacquub alqummi iyo kayrkiiba markaysaga ay leeyihiin ayaa waxyaalaha noocaasa qoraya ee iska marka waxa weeye abaatiish iyo hadayaanka ah waxay kaloo yidhaahdeen inamaa waliyukum allahu rasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna alsalaata wayaatuuna azakaata wahum raakicuun aayadda uu ilaahay yidhi cid kaleba maahae weligiinnu allahu allah weeye wa rasuuluhu rasuulkiisa weeye waaladiina aamanuu kuwii rumeeyey weeye aladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaadda oogaayey ama siday tahay u taagayey wa yu'tuuna azakaata sakadana bixinayey wa hum raakicuuna iyaga oo rukuucsan bimacnaa rabbi u khushuucsan ayay markaa cibaadaadka alla imanayaan bacdu alculamaa iitaa'u zakaa waxay ku fasireen tawxiidka tawxiidka ayay ku fasireen bacdii markaa yidhi zakadii markaa salaadda lagu lamaanayn jiray baa looga jeedaa yacni saa ku fasirayna waa jiraa laakiin markaa lafteedana lagama tilmaamayo inay rukuucda gudaheeda sakada ku bixinayaan taas loogama jeedo ee wasifo un lagu sifaynaayaa laga tilmaamaya oo la odhanaya wahum yagu raakicuuna qaar rukuucay weeyo rabbi u rukuucaaya ay raakicuuna lilaah allah bay u rukuucayaan oo u tukanayaan huwa caliyun waxay yidhaahdeen mu'miniinta aayadda lagu sheegayaa ee salaadana oogaysa sekadana bixinaysa oo iyagoo rukuucsan markaa bixinaya saasay u fasirayaan waa caliy bn abi taalib wa yadkuruuna alxadiisa almawduuca waxay sheegayaan xadiiska been abuurka ah biijmaaci ahlilcilmi mawduuca ku ah iswaafaq ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin ay isla ogol yihiin inuu mawduuc yahay wa huwa tasaduquhu bikhaatamihi fi asalaa waa sadaqadaysigiisa u sadaqadaystay cali bnu abi aalib kaatunkiisa u sadaqadaystay isagoo salaadda ku sugan oo waxay soo wariyeen oo yidhaahdeen cali bnu abi aalib oo tukanaya ayaa miskiin wax weydiistay dabeedna isagoo rukuucsan ayuu kaatunkii intuu bixiyuu u dhiibay rukuucdiisiina iska wata culammada qaarkood wadci may gaadhsiin laakiin waxay isla oggol culammadu inaanu sugnayn oo wax ka sugan cali bnu abi aalib inaanay ahayn